ku sixiyo godobgodob dhashiyo qalawada guracan gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacalkala lumiyo ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guuxguux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gigisbedelay garya garisirday gelingelin ka dar

gobol gobol ka go'ay gole gole u duday garab garab ka tegay geed labada dhinac qofba gees harsaday biyogal iyo webi goor la laysku daray lama kala garto kala mana gurmaan bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulo wacno wanaagsan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka xog waraysi haadahanoo kale ayaad ka idaacadda kulmiye u doona soomaali sudanes hosbitaal daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka soomaali sudanes waa badqabka bulshadeenna mar kale habeen wanaagsan dhegeystayaal caawa arbaco khamiis ayaa soo gelaysa waa bisha februaayo sanadku waa qodobada ugu waaweyn ee barnaamijkeena xogwaraysi caawa aad ku maqli doontaan waxaa kamida mid ah xaaladda degmooyinka iyo deegaanada la godoomiyey ee gobolada galgaduud iyo mudug oo ay joogaan al-shabaab dadka shacabka ee ku sugan oo lasoo wareynayo inay xaaladoodu kasii darayso wararkii ugu dambeeyey amurahan ayaan idiin haynaa sidoo kale waxaad maqli doontaan guddi xildhibaano ah oo uu gudoomiyaha golaha shacabka xil saaray kasoo talabixinta xaaladda go-doon ee saaran deegaanadaasi degmooyinkaasi maanta waxay yeesheen kulankoodii ugu horreeyey waxaan eegi doonaa waxyaabihii kulankaasi lagu hadlay sidoo kale caawa waxaad dhegeysan doontaan doorashooyin isbarbar socda oo ah doorashada guddoonka xiriirka kubadda cagta soomaaliya oo muqdisho maanta lagu qabtay haddaba waxaan eegi doonaa saameynta khilaafka hareeyey xiriirka kubadda cagta ku yeelan karo ciyaaraha dalka saameyn weyn ay lagu yeelan kartaa dhinac kasta marka loo eego waxaa dhici karta in haddii aan ka noqon weyno oo arrintan la xallin waayo welaba muddo kooban lagu xallin waayo in ganacna la dul saaro sidoo kale waxaad doontaan dowladda soomaaliya waxay sheegtay in ka badan labaatan dagaalame oo ka tirsan al-shabaab in lagu dilay gobolka hiiraan sidoo kale waxaan idiin haynaa warbixin aan ku eegi doono culayska al-shabaab ay soo saareen muqdisho iyo beegsiga ay ku bilaabeen dhaawacyada dadka deegaanka ee kula dagaalamaya gobolka hiiraan qodobadaas ayaad maqli doontaan iyo wixii nagu soo kordha xubintiina kalamaan ayaa qayb ka ah gabagabadana waxaad degeysan doontaan heestan cabdiraxmaan kiise ayaa farsameynaya waa mar kaliya xog waraysi radio kulmiye qarandiid samadiid samadiid nabadiid nabadiid alladiid waxay daacadu weyday dulmilow kuma waaro dabnimaan ku joogsani dambaskiisa kama naxo dalkaaga wixii u daran uma roona dadkiisa haddii la waayo dan guud heli maysid dan gaar ah waxay diinteennu diidday shacabka daawo uma aha qaran dooni mayne ha la dumiye eednaye dib allow ha noo celin makri waan ka daalnaye allow daacad adeegta yaa raxmaan daacad adeegta gebigebi guriguri ku dumay gacangacan sugtiyo sxiyo godob dhashiyo qalawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya e isku maran gacal kala ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guuxguux u baxay barnaamijkeena xogwaraysi ayaan gudagelaynaa waxaan ku bilaabi doonaa caawa weli waxaa xaalad adag ay ka taagan tahay degmooyinka iyo deegaanada al-shabaab ay ka joogaan gobollada galgaduud iyo mudug waxaa weli aanan tagaynin goobahaasi baabuurta raashinka wada iyo weliba shidaalkaba dadka qaar ayaa lasoo warinayaa inay bilaabeen inay deegaanadaasi ka baxaan halka kuwo kalena la warinayo in al-shabaab ay ka hor istaageen inay deegaanadaasi ka tagaan hadaba wararkii ugu dambeeyey arimahan la xiriira waxaan daqiiqda kahor ka wareystay waryaheena xasan axmed maxamed mahadsan tahay eh, in ka badan laba toddobaad waxaa godan xoogan eh, oo dhanka cuntada ah ay saaran tahay deegaano badan oo ka tirsan gobolada mudug iyo galguduud gaar ahaan goobaha fariisiimka ay ku leeyihiin xubnaha ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ee ka tirsan koonfurta gobolka mudug iyo sidoo kale deegaano badan oo ka tirsan eh, gobolka galguduud deegaanada lagu soo reeyo cunaqabateynta islamarkaasna dadka shacabka ay ku noolaa iyo guud ahaan shabaabkii agaaskaaroa aan laqabatinta la saaray saameynta ku yeelata waxaa kamid ah deegaanada caad iyo amaara sidoo kale dumay iyo dabagalo ceelguwa ugu weynto ka tirsan galgaduud iyo sidoo kale deegaanka xiindheere waxaa guud ahaan la joojiyey waxa soo socda ah oo waxyaabaha qoto duriiriga ah inay ka gudbaan deegaankaasi islamarkaasna sidoo kale soo geli ee ka imaanaya deegaana kale xorta ah ee markaasi aysan gacanta ku hayn xubnaha ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab dad wan oo deegaanka ah ayaa u xaqay deegaanada la saaray gadoonka xoogan ay xilligan dadkii shacabka ay ku nool ay wajahayaan daruufo kala duwan oo dhanka nolosha ah islamarkaasna dadkii shacabka hadda ay bilaabeen in barag ay bilaabaan aadaan aqli ee markaas waxyaabaha nolosha muhiimku ah ay ka heli karaan waxaa sidoo kale duwan oo hib cadaynayaan in xilligan eh, duruufo weyn oo dhanka nolosha ay wajahayaan eh, tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ee markaasi ka agdhowaa ama faristina ku goobaha kab ee degmooyinka godoonka xoogan ee kusoo ratay dowlada federaalka iyo maamul goboleedka galmud xaqiijinayaa in al-shabaab ay gaajo iyo gurufas daraadeed kulahaayeen deegaano ka tirsan koonfurta gobolka mudug gaar ahaan meel meeldo deegaanka caad iyo sidoo kale farisino eh, kulahaay degmada gobolka galmudug gaar ahaan meel galbeedka u dhow deegaanka wabxal la yihaaha waxaa la xaqiijina in bilaabay wadaan goobaha ay weli ku dambeeyeen waxyaabaha tuduruuriga ah ee deegaanada ay saaranta godoonka dalka waxaa sidoo kale saameyn xoogan ay ku yeelatay ama al-shabaab ay barakacaan oo goobaha qaar ay diideen ayaga doonaya markaasi oo ay ku sugnaadaan ay suradal ay tahay in laga qafiifiyo noqotinta lagu soo ragay si markaas dadka shacabka ku nool ah u ogolaado in waxyaaba muhiimku ah markaas lagu ogolaado marka ilaahay hadda waxaa aada u adag in baabuurtii raashinka wada inay tagaan goobaha shabaab ay joogaan oo dadkii halkaasi ku noolaa ay u geeyaan raashinka ay wadaan sidaa sheegtaba waxaa guud ahaan la joojiyey waxyaaba nolosha aasaaska u ah sida briiskii iyo sidoo kale waxyaaba cuntada ah ee la cunayay iyo wax kastoo muhiima ah. waxaa hadda ugu sii weyn marka laga soo iyada ee duruufaha keena kamid ah eh, shidaalkii baabuurta isticmaalayeen iyo guudahaan gadiid kala duwan ee deegaanka shaqeynaya waxaa la sheegayaa in gadiid badan oo deegaanka laga lahaa islamarkaas magaalooyinka ku sugnaa eh, hadda ay shidaalkii ka dhamaaday ama deegaanka laga waayay taasna ay qasabtay in markaasi dadku ay barakacaan ama gadiidkooda ay la agaan goobaha shidaalka laga heli kara ee deegaan la xurtaa marka eh, deegaanada qaarkood sidaa sheegtay shabaab dadku way ka diidayaan inay ka baxaan marka ma waxaa jira deegaano la ogol yahay dadku inay ka tagaan oo deegaano kale oo ay ka heli karaan waxyaaba ay u baahan yihiin dhanka nolosha inay u raadsadaan eh, godoonka la saaray deegaanka eh, ma qusayn in dadku aysan bixi karin laakiin waxay ahayd deegaanka inaysan wax cunto ah aysan geli karin sidoo kalena aysan geli karin wax shidaala ah taas oo lagu sababeeyey in la doonayo in al-shabaab gobol xoogan ay la kulmaan oo xataa suuragal ay ah noqon weydo in cunto iyo shidaal ay ka goaan oo ay markaasi deegaan ku duruufuulaan dad ah ee arintaas saameynta ku yeeratay ayaa doonaya inay ka barakacaan oo ay aadaan golaha kale ee qabta si markaas nolosheeda badbaado laakiin al-shabaab ayaa culus weyn kala kulmeen waxaa lagu amrayaa inay si jiri karin qofka deegaanka xoogan dowlada federaalk ee galmudug sidoo kale goobaha kale muhiimka ah ee san gobolada mudug iyo gaar ahaan aagga deegaanada iyo ah, camaara ilaa deegaanka bacadweyne iyo sidoo kale deegaanka galguduud gaar ahaan degmada ceerduur iyo goobaha kale ee muhiimka ah inta ka dhaxaysa ayuu godoonka sidii xogan loo saaray waxaana saabeynta u weyn xiligan wasaaye xubne ka tirsan al-shabaab oo cuntadii iyo sidoo kale shidaalka intaba ka go-aan islamarkaasna ku dhuumaleysanaya godadkii iyo farsimihii ay ku goobahaasi walow ciidamada dowlada militariga soomaaliya dadka deegaanka darawiishta galmudugna beef xoogan ay saarayaan oo la doonayo in xataa isu socod isusugan oo weli howlgabku ka socdo gobolka wariyaheena xasan axmed maxamed ayuu kaasii dhegeysti lahaa dhinaca kale guddiga kasoo bixinta xaaladda amni iyo midda nololeed ee deegaanada bariga gobolka galgaduud iyo koonfurta mudug oo uu magacaabay gudoomiyaha golaha shacabka ayaa maanta yeeshay kulankoodii ugu horreeyay kulankan ayaana laga hadlay sidii loo dadejin lahaa kawarkeenidda xaaladda goobahaasi ka jirta gudigu waxa ay kulan la qaateen guddiga ganacsatada deegaanadaasi oo ay gawaaridooda ku xayirnaayeen maalmihii ugu dambeeyey magaalada muqdisho guddiga ayaana ganacsatada deegaanadaasi ka dhagaystay warbixin ku saabsanayd caqabadaha soo wajahay ganacsigooda iyo sida ugu fudud oo loo wajihi karo caqabadahaasi xalna looga keeni karo sidoo kale guddigu waxay la kulmeen taliyaha hay-adda nisa ee gobolka banaadir wuxuuna warbixin ka siiyey xogihii ugu dambeeyey ee guddiga ay doonayeen oo ku aadanaa in inta badan howlihii e, guddiga uu doonayay in warbixin laga siiyo ay hay-adda nisa xalisay intooda ugu badan inta dhimanna ay si degdega u dhammaystiri doonaan oo la filayo in gawaarida xayiran ay dhowaan tegi doonaan goobahaasi xalna loo heli doono haddii markaan aan eegno maanta magaalada muqdisho waxaa lagu qabtay laba doorasho oo isbabar socda oo lagu dooranayay guddoonka hay-adda xiriirka kubadda cagta ee soomaaliya waxaana doorashooyinkaasi ku kala soo baxay cali shiine oo ah kusmihii hore ee guddoomiyaha hay-adda iyo sidoo kale xasan aadan iyo browish oo ahaa guddoomiyihii ciyaaraha ee gobolka banaadir wasaaradda ciyaaraha iyo sidoo kale viva waxay horey u sheegeen inaysan aqbali doonin doorashooyin isbarbar socda natiijo walba oo kasoo baxda hadaba maxay u dhimi kartaa ama saameyn noocee ah ayay ku keeni kartaa khilaafkan hareeyey xiriirka kubadda cagta soomaaliya ciyaaraha dalka oo aan ognahay in natiijooyin wanaagsan laga soo hoyay kulamadii ugu danbeeyey oo soomaaliya ay la ciyaartay wadamada ku yaala bariga afrika haddaba waxaa nala falanqeynayaa cismaan shangaani oo ah khabiir dhanka ciyaaraha si weynna kaga faalooda goobjoogna uu ahaa marxalada kala duwan oo ciyaaraha dalka ay soo mareen annagoo hadda soo qabanayno xagga cayaaraha haddana aan isqasno oo meeshii aan ka nimid aan dib ugu noqonno raadkeeni waa nasiib daro waxaan maanta maqlayay in laba guddoomiyada doortay midna jasiira midna halkaas waqooyigaas meel hoteel ku yaala lagu doortay laba hoteel alxaazil oo muqdisho ka tirsan nasiib daradaas maanta dhacday aad iyo aadaan uga xumahay anoo oday soomaaliyeed ah anoo oday balooni ah waxyaabihii lasoo dodoobayey oo ilaahay waa kuu shama ogolaya markii dhaweytana aan guushi ka keenay sakafa ciyaalkeenii aadi lahay algeria magaalada algeris tartankii degmooyinka oo saddex beri ka hor noo furmay arrintaas tibidhac weyn ay nagu tahay adeer macaan ma garata waxaa la sheegayaa halkana gudoomiyaa laga doortay halkaasna gudoomiyaa laga doortay gudiyadii wax dooranayaa kala jabay in walba qol mugdi isku soo xiray alxamdula si kastaba ha ahaatee arintaas arin aan jaclaystoma maanta markaan maqlay magaalkaan joogay trebiyaanaan joogay doorkiibaa iga go'day ma gartay culeys weynaa ifuulay doorkiibaa iga go'day inaan hataa mararka xataa wax yaraa ii dhinnaa markan alxamdulilah alshukrulilah adduunyada waxaan dhacaynin ma laha waxaan la arkayninna ma laha wejiga ilaahay unbaan la arkaynin ma garata ilaahayna abuurtay wejigiisa unbaan la arkaynin inta kaleo dhan waa la arkaya inta kaleo dhan waa ku soo maraysaa maalin murugle maalin fiican maalin farxadde waxaasoo dhan adduunyada waa jirtaa marka meer macaan arintaas ayadaa aad iyo aadaan uga xumahay marka hore usii galo barnaamijka aad iyo aadaan uga xumahay ilaahay waa kuguushaba ogolay aad iyo aadaan uga xumahay waxaan rajeynayaa inaan isdaba qabanno oon isdaba qabanno labadaas gudlabadaas gudoomiyena hal gudoomiye lasugu tago haddii kale reer culeys inta ka badan ee maanta intii naga go'day in ka badan ayaa dunida nooga soo socota adeer mm, waaya ciyaaraha muddaa usoo joogtay oo wax badan ayaad xog ahaan haysaa markaad eegto doorashooyinkii dhacayay inta aad oo xog ahaan hayso maxay ku kala duwan yihiin oo ku muuqda adiga haweenka soomaaliyeed kubacda cagta markii hore cabdiqani ahay mm. cabdiqani hadduu ahay cabdiqani xooga waa la guddiyadii iyo waxba isugu tagay waan la dhaliilay waa tanaasuli waa ka baxay soomaalidana soomaalidana waxaa la rag u taqaanaa ninkaan tanaasulin adeer ma faahid aniga ninka tanaasul rag baan u aqaanaa cabdiqani aad iyo aada ugu mahadsan yahay waa tanaasulay waa ka baxay gudoomiye ku-xigeenkiisa meesha qabtay isku gaar ah doorasho la gelayo soo saas hay gudoomiye ku-xigeenkiina waxuu soo wado waxuu soo wado doorashadan hadda maanta waa dhacda laleeyahay dhowr jeer ayaa dib loo dhigay arrimo jira awgood mar ha lagu marmarsoodo jid baa xirna mar waxbaa lagu marmarsoonayo alxaadil aniga saakin markaan kacay waxaan u kacay doorasho midaysana dhici karto ayaa dhacaysa ayaan niyadeyda gastay xalib u seexday aan maanta magaalka ku aaday hmm. doorashadiin haddee tanay noqoto marka soomaalidana sideedaba tanaasulka waxa la yidhaahdo caayay u taqaanaa aflagaaday u taqaanaa tanaasulka waa shay meesha ku jira way labadeena haddaan isqabsanno walaalo ah aan hal xubin isku qabsano inaad ii tanaasulsid iyo inaan tanaasul wax ka dhacay baa jirta adeer haddii kale dantii guudaa meesha ka baxaysa marka maanta taasaana qabsatay dantii guudaa bixi rabto ah haddaa laba beri saddex beri ka badan aan lasqabanin oo aan la bixin alehadii jaraad aan karsanno oo mid cusub aan samaysano oo ama xasan ha kusoo baxa ama eh, eh, cali ha kusoo baxa ama cusmaan ha kusoo baxa meelaha mital waaya oo laisu tanaasilo adeer waxweyn bay naga haleynaysaa waxweyn bay naga haleynaysaa waayo anaga dal oo burburin baan nahay hadda unbaa xoogo sooga yara ka qabsanaynay ciyaalkii yaraaye macalin nuur amiin wadayaniyada loo dhisay dheer allahasiiyo macalinkaas caafimaad iyo cilmi dheer ayaa lagu duceynayaa diibaa meesha haddana ka baxaysa oo tu kale warkeed maba jiraba hay-adda kubadda cagta ee soomaaliya markii aad eegto waxay ka mid ahayd hay-adihii dalka intuu burburka jiray shaqaynayay ee weliba aada loo amaanay howlihii ay qabteen markaad eegto doorashooyinkan isbabar socda ee maanta dhacay saameyn ah ayay ku yeelan kartaa horumarkii dhanka ciyaaraha ee dalka marka ciyaaraha waxaa murmurkii intuu jiray waxyaabaha ay ka fuy waxyaabaha murmurkaas ay ka fuyo way ka fuyoowaayeen ma garatay uhuh. eh, waxqabadkeeda ha iska yaraado ha lala soo garaaco laakiin laba guddoomiye anig maanta kahor ma arkin taariikhdu markaan dib u raaco uhuh. laba guddina maanta kahor ma arkin marka waxaweyaan saameyn waa inagu yeelan kartaayo badan cagta adduunyada madaxweyneeda leedahay waad aragteen fifa jirto waxaa jira kaafaa jira oo africa ah fifa waa tii adduunka sakaafaa jirto jaamacatulcarabaa jiro intaasba waa anaga waa xubida ka marka saameyn weyn ay nagu yeelan kartaa dhinac kasta marka loo eego waxaa dhici karta in haddii aan ka noqon weyno oo arintan la xallin waayo weliba muddo kooban lagu xallin waayo in ganaax nala dul saaro oo dhanka fiifa ah oo dhanka fiifa ah nala ganaaxo ciyaalkii hadda um, macalimuhu nuur amiin oo guusha uu ka keenay abdisaababa ka yimidna oo isdiyaarinayo barbaraastiga ahaayoo u socday magaranaysa algeria tartankii ugu dambeeyey ka qaybgalaayana ay halkaas ku banjaraan oo lala kansao oo la wax aad aadi kartiin malaha xiriirkiinina waa la ganaaxay laba sano saddex sano afar sano waxay rabtaa gaalada ay soo goyso waad ku gowracan tahay waayo ayagaan hoos tagna wasaaradda waxaa weyaan siyaasi waay siyaasad waay googii ma aha farsamo ma aha xiriirku badda agta wuxuu hoostagaa fiifu hoostagaa fiifu ka sokow haddana kan africana kaafaa hoostagnaa kan kalesa kaafaa hoostagnaa intaas ma garatabe marka saameen weynay lagu keeni kartaa ilaahay xuna moogti alxasan qodobada xeerka amba sharciga guddiga waxaa jira warar soo baxay oo sheegaya in qodobo gadaal looga soo daray in ay keentay khilaafkan yimid doorashadii oo mararka qaarkood la yidhaahdo si hufan inuu dhacdo doorashada ayaa laga soo horjeeday oo sidii labaatankii bishii december ee sanadkii hore ayaa la damacsanaa doorashada in la qabto dibudhac ayaa ku yimi marka fifa ayay hay-addu hoos tagtaa marka fifana war ka soo baxay dhowaan waxay sheegtay inaysan doonayn doorasho isbarbar socota in la qabto ah. natiijada kasoo bixi doonta aysan aqoonsan doonin marka sharci anba xeer aysan fifa waxba ka ogeyn dhibaato noocan oo kale ay ka timaado sidee kula muuqata adiga waa laga wanaagsan yahay fiifa waxawa ah u qoran nidaama ah u qoran nidaamkaas wixii baal maro oo daba saddexdaas wax maqlay kenya waa ganaaxay maxal waxaa idinka waa diraaxantiin sababtoo ah wasaarad iyo malaaya iyo jiniya soo fara gelisa marka waxaawaa fiifa dastuurkeeda u qoran fiifa dastuurkeeda wax barbaryaaca isbarbaryaac ah ama laba gudoomi laho ama laba gudoomiy ama saddex gudoomiye ma jirto taas waa arinta keliya ah eh, waxna laguma dari karo wax ayadaa qoratay taasunbaan ku dhaqmi karnaa taas unbaan ku dhaqmi karnaa adeer wax lagu dari karo male annaga aan ku dari karna male wax aan ka goy karnana malaha dastuurkaas wix u qaabka uu qoran yahay inaan raacno waa waajib qaabkaasay ahayd in la raaco waxaan dambe oo dibaa looga daray eh, qodobaa lagu daray waxaasoo dhan wax crisis ah wax oo fidno lagu samaynayo Eh, sidoo kale waxaa jira warar aan helayno oo sheegaya in guddoomiyaasha naadiyada ka jira dalka ee kubadda cagta ciyaara in laftigooda ay ku kala qaybsan yihiin aragtida ah doorashadii maanta dhacday soo ma wanaagsanayn in guddoomiyaasha kooxaha in ay xal raadiyaan si doorashadan ay u noqoto mid dhammaan lagu wada qanacsan yahay maba ahaynba horta guddoomiyaasha naadiyada oo ahaa qolada wax dooranayso iyo kuwa maamul goboleedada layii hal hal qofaa la siiyey labalabada qofaa la siiyey la yiri oo hadda sanadka lagu cusub doorashada ku cusub doomiya eh, nimanka kale oo wax doorto arbatiyaasha ay ka mid yihiin iyo guddiyada gaarka iyo inay ku dhex milmaanba ma aheenba labada garabba adeer totalment waxay ahayd haddii ay sidaan laisu qabsaday inay xal raadiyaan ayaga xal raadiyaan ay ahayd si hal qof ule lasugu tago xooga loo saaro haddii kana la yii habeen waa kula safarnahay qaar kalena ay dhaheen kaasaan la safarnahay halkaasaa nalaga galay nimankaasana sabab ayaga naftooda sababa yihiin kuwaas ayaga aan sheekeynay hadda guddoomiyaasha kooxaha iyo ciddii wax dooranaysay oo awoodda la siiyey waxaasoo dhan waay ugu dambayn natiijada ugu dambaysa waxay ku xiran tahay viva iyo wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha soomaaliya marka go-aan kasoo bixi doona muxuu noqon doonaa aragtidaada walaahi wasaaradda horta waa iska barakeysan tahayo wasaaradda waxaa wasaaradda soomaaliyeed waay horta dadka joogana waa iska niman dhalinyaro ah waxaaba laga yaabaaba inaysan waxaan aqoon u lahayn dad oo la taliyaal waaweyn oo sida oo quura aho ciyaarahan berisamaadkii jeri jiray ka warqabo la meesha inay joogaan u malayn maayo oo la taliyaal fiican inay qabaan u malayn maayo laakiin hadda waxa wax laga sugaabo waxawaa waxa wax laga sugaa natiijadaas diidnay inay dhahaan rifowa diidnay haday dhahaanna wax kalaa ku hoos jiro walaaxaa ku hoos jiro sanad labo sanad iyo labo iyo waxaas ciyaalkii hadda islaheen waxbay keeni doonaan oo aljerisay aadi doonaan haleen halkaas way ka baxaysa hadda ka horena baraha bulshada waa lagu cadeeyey inaa haddii doorasho aan laisku raacsan aan la qabanin oo isbarbaryaac aan la qabto ciyaalkaasna waa la qansanayaa safarkooda marka adeer taas waxaa wayaan ilaahay amuuraha ha sahlo soomaali maskaxdeeda allah ha soo celiyo annaga waxaan ogey siyaasad laisku qabsado oo la yidhaahda anaa kaa raayi iyo anaa raayi laakiin hadda baloonigay soo gashay marka ilaahay amuuraha ha sahlo laakiin weli yaan saahaysanaa ilaa berri ilaa saa nimankii waxaan abuuray nimankii waxaan abuuray oo mooyahan intii badar ku shubeen shukulay waxaa laga rabaa ilaahay ha ka baqeen rasuulkiisana ha ka baqeen inay arrintan ka noqdaan ay dhahaan labada nin isu keenaan laba nin oo soomaaliya waay oo walaalaha waay inaad soo qab miiska soo wada fariisiyaan ay dhahaan hal doorashaan qabsananaa labadii nin oo isu taraasuda kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa ismaan shangani oo ah khabiir iyo waayajoog ciyaaraha dalka oo aan ka wareysanaynay khilaafka ka dhex jira xidhiirka kubadda cagta soomaaliya gafgaf lagu ka baxay godingodin ku taal gadowyay isku maran gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyaysku maran u baxay gulufguluf ku tegay isbedelay garyagarisirtiyey gelingelin ka daran ka daran dowladda soomaaliya waxa ay sheegtay in ka badan labaatan ka tirsan al-shabaab lagu dilay howlgal ciidanka sirdoonka iyo nabad sugidda soomaaliya iyo dowladaha caalamiga ah ee soomaaliya taageera ay ka fuliyeen deegaanka showl yiraahdo oo ka tirsan gobolka hiiraan howlgalkan ayaa lagu sheegay eh, in uu yimi kadib markii la beegsaday gaari nooca ah, homi ah oo ay saarnaayeen dagaalmeel ka tirsan shabaab warkan ayaa sidoo kale lagu sheegay in dagaalamayaasha al-shabaab howlgalka lagu dilay qeyb ka mida ay ahaayeen kuwa kasoo baxsaday dagaal shalay ka dhacay deegaan hoostaga degmada mahaday ee gobolka shabeellada dhexe dhinac kale hadii aan egno iyadoo shalay al-shabaab ay weerar ku qaadeen guri ay ku sugnaayeen dhaawacyada rag ka tirsanaa kooxda macawisileyda ka dagaalanta gobolka hiiraan weerarkaasna oo ay amba uu ka dhashay khasaare xoog leh oo soo gaaray dadkii halkaasi ku sugnaa oo la sheegay in raggii halkaasi u weeraray ay dhammaystireen aba toogteen qaar ka dadkii dhaawacayda qabay sidoo kale waxaa dadkii ku geeriyooda ka dhaqaatiir dhaawacyada daweynaysay dad kamida ehelkooda oo soo booqanayay oo qaarkood aan xog ku hayno amba ku helnay inay dibadda ka yimaadeen gudoomiyaha degmada cabdicasiis oo xalay hadashay waxay xustay in raggii weerarka geystay ay ahaayeen kuwa deegaanka ah haddaba sawir noocee ayay taasi bixinaysaa maxayse ka dhigan tahay in al-shabaab muqdisho dhexdeeda ay ku dhammaystiraan dadkii dhaawacyada ahaa ee kula dagaalamay gobolka hiiraan haddaba waxaan eegi doonaa warbixintan oo inoo diyaariyay wariheenna saciid cabdiraxmaan cali asgar adag dadka shacabka ah oo aan waxba ka qaban dhibaatooyinka dhacaya dharaar walba waa waxaa dhulkooda hooyo ka dhoofiyay dhalin badan oo dhul shisheeyay dhaldhalaalkiisa miciin biday al-shabaab waxay weerareen shalay guri ku yaala degmada cabdicasiis ee gobolka banaadir halkaasi oo lagu dabiibayay ciidamo macawisley ah oo kusoo dhaawacmay dagaalada ka socda hirshabeelle gaar ahaan gobolka hiiraan dagaaladaas oo u dhexeeya ciidamada macawisleyda ah oo kaashanaya kuwa xooga dalka iyo al-shabaab khasaare xoogan ayaa ka dhashay weerarkan oo ku bilowday qarax kadibna ay xigeen dabley hubaysan oo gudaha u gashay xarunta lagu dabiibayay dhaawacyada oo iskugu jiro kuwo fudud iyo kuwo soo bogsoonayo muddooyinkii dambana lagu dabiibayay isbitaalada waaweyn ee muqdisho dowladda soomaaliya ayaa xaqiijisay inay ku dhinteen weerarkan toban ruux laakiin xogta ay heshay keenyan ayaa sheegaysa inay tiradu kor u dhaafaysa labaatan ruux oo iskugu jira dhaawacyadii dhaqaatiirtii shaqaalihii guriga iyo ehelada dadka dhaawaca ahaa ee ku sugnaa halkaas mid ka mida ah hogaanka ciidamada macawiisleyda ah oo lagu magacaabo cabdulaahi cabdi xasan ayaa arrinkan wax laga xumaado ku tilmaamay waxaana uu sheegay in ay jirto dayacaad amni taasi oo ka timida hay-adaha ammaanka dowladda soomaaliya dhankooda oo aan wax xil ah iska saarin mas-uuliyadda amniga caasimada aad iyo aad iyo aad dayaca waa maaragta qoraalba maaragta uga dhici jirtay xamar eh, wax maanta nagu cusub maaha sida hadda maanta dhacdoo kale weli waa qorshe lagu cusub in maaragta dad qaasahoo eh, maaragta meel lagu daweynayo bukaanaa in maaragta si gooniya loo weeraray oon ciidan iyo midnaba aan ahayn bal iska arimo soo kordha sidoo kale mid ka mida ciidamada macaawiisleyda ah oo idaacadda kulmiye la hadlay ayaa sheegay in ay ka argoosan doonaan al-shabaab ugana hari doonin weerarkii ay ku qaadeen guriga ku yaala degmada cabdicasiis ee gobolka banaadir waad naaciso hortiisa marka waa rafashada ugu dambaysa waaye marka waxaasna aniga maaragtaa mar walba wax kasii qaalayna didka aniga waxaan maaragtaa ama ku niyadabayna ma aha marka insha allah waxaa isku dayaynaa ina maaragtaa aan aan waxyaabihii deysteen waxa mataqaana ummaddu ay madaxa gacnaha saarato ama maaragtaa filaweyn ay ku dhacdo wax aniga aan mataqaana haddaan macawisnay oo aan qudira aan nahay dad aniga ilaahay subxaana watacaala darab ugu siiraan nahay dad waxaan nahay ilaahay subxaana inuu wado fiican ku socdo laakiin ayuu wado galbana ku socdaa laakiin waa isku dayna in maartahay shuhaadadii meeshaad looga shiiday si mataqaana aan mataqaana aan u soo aarsano aan u aarana isku insha allah iyadoo taasi ay jirto gudoomiyaha degmada cabdicasiis ubax saalax ayaa sheegtay in xubnaha weerarka soo qaaday ay eheladooda degan yihiin degmada cabdicasiis taasi oo muujinaysa in mar walba ay dhici karaan weeraro caynkan oo kale ah waxaana sidoo kale hadalkeeda laga dheehan karay guddoomiyaha in iyadoo la og yahay in ehelada al-shabaab ay joogaan xaafado ka mida degmada ay ka arimiso haddana aysan waxba ka qaban waxaa cajaa'iba ah, al-shabaab ma aha dad kor nooga yimid waa dad deegaankii degan waa dad familiyadoodii ay degan yihiin meesha maaha yacni ajnabi aad wejigiisa garan kartid oo ay ku qorantahay al-shabaab laakiin maanta waxay ahayd mucjiso luuqaasay ka soo galeen waxayna ku soo galeen xaafada si dhuudhuumasho ah oo lug ah mana aysa soo marin meelaha jagboyntiyada yaallo hadday soo mari lahaayeen ciidanku waa arki lahaa qadar qornaydeena ahayd waxaana filayaa waa naflacaari kolley waa rafarayaan waxayna soo dabagaleen dhaawicii halkan dadkii soo baabi'iyey shalay iyaga oo soo afjaray ayay ka daba yimaadeen alxamdulilah dhaawicii intii badnaa waa badbaadinay iyagana wakaa meydkooda halkaas yaallo marka tirada dhimatay oo dhaawaca ka dhimatay iyo tirada ayaga ka dhimatay dad isla eg waaye dhaawacuna wuu kooban yahay ma badna mid ka mid a ah falaqeeyaasha arrimaha amniga ka faallooda ayaan wax ka weydiinay hadalka ka soo baxay guddoomiyaha degmada cabdicasiis ee ay ku sheegtay in ay ahaayeen dad xaafadda kala yaqiinay ayna degan yihiin eheladooda xaafada ka mid a ah degmada cabdicasiis ee gobolka banaadir sababta laamaha ammaanka ay wax uga qaban waayeen arrinkan waa runtii aniga lafteydu meeshaas waxawey waan maray waan aqaanaa cabdilcasiis waa meesha ugu dhib badan anaa maalin dhaweed maro waxawey awr lugaan waxaan ka bilaabay jubbaan ka bilaabay oo lugaan waxaan ku tegay gaadiidka qaranka meel ka heshaysa waxa weeye marka hadday tii wiilashii eh, isqarxinaya ama dadka maaragtay shabaabka ka socday xaafaday qaar deganaayeen dee waxa weeye maaragtay ayadaa looga fadhiyaa inay soo cadayso cadaynaa laga rabaa laftigeeda waa inay cadayn keentaa oo sida ay u sheegayso ayada lafteeda kusoo noqonaysaa marka waxaw waa nafsul daro hadii wixii laleeyahay ciyaalkii degmada deganaaya maaragtay ayaaaa iska nafsul daro adugu waxay noqonaysaa runtii maarata ayadaa laga rabaa inay soo cadayso hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel aa ka mid aha hebel iyo hebel iyo hebel waxay ku shaqayn jireen laga rabaa nimantuu tawartaan ku maqla way galeen si dhib yar ay u galeen mootay wateen afar shan meelahaas waa lagu qiyaasay marka niga waxa weeye meeshaan magaaladan waxay u baahan tahay shaqo weyn in laga qabto systemyada jiro oo dhan in wax laga bedelo la adkeeyo dad waxgarada loo dhiibo ay u baahan tahay muqdisho waxa ay marti gelinaysaa maalin walba masiibo midba midda kale ka daran meydad iyo murugada dad masaakiin ah mana jiro mas-uul wax iska weydiiyey maatida la saaray miisaanka aan loo meeldayin oo ay ku hayaan maleeshiyada al-shabaab iyo kuwa aan miirkooda joogin oo maamulka ka tirsan kuwaasi oo maalmaha qaar marxuum ka dhiga mid arday ah iyo mid shaqo u soo baxay soomaalida waxaay ku mahmaahdaa tiisa daryeelaha tu kale loogu daraa aada iyo aad ayuu mahadsan yahay waryaheena saciid cabdiraxmaan cali ayuu kaasi ahaa warbixintaasi inoo soo jeedinayay markana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteena kalamaan ah nimankan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan warkalamaaney bulshadeenna kuwii muddo dheer bahdilaayo mar dhabaadda ka qaaday mar dhiigooda bannaystay xaqii baa boqnogooyo bistood weeye walaahi xaq ninkii kaa qaba ka dooneen wasiirka amniga galmudug waxa uu yidhi shabaab waa duqayhaynaa waa weeraraynaa waa cunaqabatayhaynaa waa go'doomihaynaa waxaana maqlaaya uu yidhi maalmahan siyaasiyiin dhehaysa maxaa loo cunaqabatayhaa degaanada shabaabku joogo iyagii ahe ka dhex warramaaho waa ognahow yidhi luuqadoora iyo cid kastoy soo dhex maraanna waa naqaanow yidhi kana yeeli maynaa cunahaan ku dheganaahaynaah buu yidhi aniga naftirkaygu waxaan la yaabanahay ma dad shabaab heesta horta wax cunaqabatayn la yidhaaho u dhinaayeen war cabdullow ma aadan fahmine siyaasiyiintu shabaabkay u doodayaana lagu yidhi haye xaa kaloon ku idhi mugga war idinjiisa islaanka dhon argaan arabjiisan aagila gorode waa leehi war kalamaanay adinkoon isdaalin dacwo ruuxa ka keena dagaalkaa al-shabaab dadku ay la galeen iyo isdifaaca naftooda warka ou daldalaaya iyo dooda ou ku hadlayo sow shabaab kuma duubin hore waxaa loo yidhi carab dalable waxaa laga gartaa dawiya dabadood waar anugu waxaan maqli jiray xariigga laba diblaynayay soo hataa dabaarka lagu xidhxidhaya ahaa loo dirtaa warbaaqle waxaa kaloo la yidhi maba doonayaaney inaynu dawlad ahaano gaboosawanna waxaan maqli jiray ummad yahay ibbiradu dadka way uga dartaa wale way uga anina waliba dheegi jiray darandoriya darandoriya naasnaasi dabadeed war wuxu marka hore dandaan siyo dulan badnaa markii laysdaaqilana durbadeedii ogaa waaryaa waxba iswareerinine dawlad baanu leenahay difaaca way ku filan tahay la diyaari xooggii libaaxa loogu magac daray warwaaqna waxaa kaloo la yidhi durdura geel baa ku jabay damaacina waa xun yahay dadkuna waa lama huraan dalkuna waa lama huraan war kalamaanay baashu waa idinla fogaatay sharcigii nabad sugidda maanta aqalka sare waa ansixiyeen horena waad u ogeydeenoo golaha shacabku waa kii soo ansixiyey maanta wixii ka dambeeyena haddii madaxweynuhu saxiixo waa xeer lagu dhaqmo mayo haddaw diida ka warramhe walee layska dhaafi maa may madawiinaha dastuurkii dhimaatirjee diiday warkaas waa qabyo qoraalkiinnidee weligiin kalemaanay warka waa dhex gashaane saddex ruugcadaayoo ka mid a aqalka sarena waa diideenaa la yidhi waar kuwaasi ma reer laascaanood bay ahaayeen war kalemaanay weligiinba warka waa dhabjisaane saddexda ruugcadaayon idin sheega waxay kale yihiin sanatar xaaji muuse suudi sanatar cabdi qaybdid iyo sanatar gaagaab guddoomiyihii kumeelgaarka ah aqalka sare war saddexdaas oday waxay sharciga ku arkeen sahlane ma dhallinyaradiiyaa ku fududaatay aryaadhaha maha odayaasha joogaahu ma yaree sharciga nabad sugidda muggi la ansixiye mahad salaad wuxuu yidhi waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay lamada gole inay ansixiyeen xeerkii iyo sharcigii nabad sugidda war odagu ma facebukiiba wax ku qoraa waar walloweyney ma waxaadna leedihiin nabad sugiddii maanta qabyo qoraal ka baxday aga warda qabyo ninkeeda dhammaystira maqal war waaqlow cabdi muwarsato aqalka sar usi madaxka ee waar hanugu degdeginayna soo gaar horta warwar mahaysaa haddana madaxweynaha somalilan muuse biixi aga war ma lascaanood baa lagu soo warni warniyow suug reernaasaanood wiil firinbidma ku dhamaane gudoomiyihii guurtidu ma la socday war dagaalku barangi oo ahay jamhuuriyadda somalilanna ayadaa danaheeda ka tasheeda miyuu yidhi aryaadhaha haddaan ma waxaadna leedihiin muuse biixi yaa iscasilay war dad waalan baa tihiin waxna laydinma sheegi karee muuse biixi wuxuu yidhi shacabka somalilan kalama adkaado nabadiyo wadahadal buuna xalkoodu ku jiraa daboosow haddii muuse taa aaminsan yahay yaa dagaalka wada warwad falantiina xisbiyada mucaaradkuna waxay dhaheen madaxweynuhu meel kasta isagaa qori dable ku dhejiyey xildhibaan barkhad batuunne wuxuu yidhi hargeyse wixii ka dhacay waa la ogaa bannaanbixii iyo intii ku dhimatay burco wixii ka dhacayna waa la ceeri gaabo iyo booramana tii ka dhacday waa ogeydeen hadda tulaas caanood ka wadana waad aragtaan inta odaygu kursiga fadhiyana dabku wuu soconayaa buu yidhi wargaboosow miyaydnaan ogayn inay muqdisho ka dhacday laba sano ka hor yuhuud miyaatiin albaabka naga fura aryadhaha ma waadan maqlina horta miidkii hoggaan qaabta halsanaaxowlahaybiya horta midkii hoggaan qabta halsanaaxowlahaybiya waar wallo weynay gare allay taqaanaae madaxdii somalilan soo martay midaan muddada loo kordhin ma jirin marka halkaasanee muuse biixi maxaa diidaya in loogu daro warwar ma haysiina soomaalidu bilaashaa siyaasiyiinta u xagaxagataaye waa isma dhaanti iyo dhasheed maji iyo madaxna waxay ku kala duwan yihin ma lahan xiljecelina waa lagu aafeeyey maantana muqdisho waxaa ka dhac raacday laba doorasho waxaana lagu doortay laba gudoomiye waxayna kala hogaaminayaan isboortiga soomaaliya xidhiirka kubadda cagta adduunka ayayna u kala ordayaan fiifa ayayna lacag ka wada rabaan laba doorashona lagama ogolo lagamana yaqaan warmaajoylaa ka codeeyey waar waraabow taagu meel kasta waa jooga aryaadhaha war ma haysiina xidhiirka kubada cagta beriga waxay gudoomiye u doorteen calishiine iyo wiish hadda hadda ka hor abwaan cali sugulle wuxuu yidhi walaalayaalow idinkala garamaynaa guuleys guulaysta mugalamada guddoomiye saanu hee maahina guulaysta aan leenahay warlamada guddoomiye koonaad la gadoomiye ma inku weelo waayeen warmadayo hadda waa layskala tegay la guddoomiyo wada guddoomiyay maraysaa war heedhansagaara lankoloybika jiifada jaray wal isla ariirsadaa war halla wada guddoomiye haddaad maqashaan la gadiyay dhashaa war godadka waxa qotaahu waa shabaab nimayo waa falantihiin war godadka qarandiya qodee iyagu way galaan war waxaan maqli jiray kashiinta kuumaha u war sow lama odhan godgash cashaya iyo geed isku qarisaaba waa laysu soo galay gafuur duubata iyo indhaha good ku xidhataaba gardaroy gardaroy goodkaagii waa ka lagugu soo galay aryaadhaha samidaa cabdullana shabaabkii wuxuu yidhi ow gartaa waxay ku goy ninki geer xiirtaa waa garta waxay ku goy jireen geer xiirtaa waa gaanax wartaliyi ka tirsanoo raadiyo kulmiyi la hadlay wuxuu yidhi shabaab waxay dhaawaceen u geysteen waa ka harsanaynaa meydad badan ayaannu ku beddelaynaa dhaawac kastoo aan qabanana ma dhaafi doono waa dhammaystiraynaa war markii hore dhaawacooda ma daawey jireen war markii hore xitaa khawaarijkii la qabta lama dili jirin laakiin hadda ayaga waxun xeeray war may xeer fiican lahaan jireen arya iyaga dhalama mid ahaa jirinoo waa laga roonaa jiraa lagu yidhi war kalemaanay waxaa la yidhi cadli iyo sinaan baa nin raga sooryadiisa ahe sulx iyo isfahan baad wanaag kaga samaysaaye anaa kaa sarreeyiye santaag wuu ku siriraa duqaydiyo carruurtiyo ninkii danabadiilaayi guud ahaan dhegeystayaal waa naga taacaawa barnaamijkan xog waraysi o kala socoteen idaacadda kulmiye ee muqdisho intaan barnaamij kalamid dib u kulmi doono waxaan idinkaga tegi doonaa hees halkudhigeedu yahay shantaa laysaga dhacshaa heesan waxaa kuu luqeynaya kooxda hiddu waxaana ereyda heesan sameeyey abwaan cismaan cabdulaahi goore laxanka heestan waxaa saaray abwaan xirse dhuux iyo sidoo kale suudaani muusigadan waxaa garaacay yuusuf subxaayo tan iyo kulankan xiga sidaasi nabadgelyo shardi kuma xirno waa shay law bala naga shimsada shalaybay naga dhaxlay qofku shardi kuma xirno waa shay now qaaliyenabaddu shardi kuma xirno waa shay now qaaliyeduulkii bala naga shimsada shalaybay naga dhaxlay shanta layskaga dhacsho cidaan sharci kaa celinay sheexad mina aan lahayn shanta layskaga dhashshanta layskaga dhacsho

salaam shirka muna hay